bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alslaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo toddobaatanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala man laa nabiya bacda wrsila bhuda wadiin اxaqi liyudhirahu calى diini kulihi wakafaa billahi shahiida wabacd wafdu bani fazara waa wufuudda qaybihii u dambeeyey shantii wafdi oo u dhowr iyo labaatankii wafdi ee nebigu uu qaabilay calayhi salaatu wasalaam sanadii tobnaad iyo sagaalaad wufuuddaasoo qaabilidda uu nabigu qaabilayay iyo soo dhowaynta sirta ku jirta aynu hore usoo aragnay waanu ka dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu sii dhimanayo sakaraadku haya wuxuu lahaa garab ii keena buu ihi garab geel waraaqaha wax lagu qoraa buu ahaa katiful ibig shiitiska wax lagu qoro berigaa ka tirsanaa garabkan ballaadhana geelu war ka tifiikana buuri aan idinku qoro saddex arrimoode way murmeen dabeedna wuxu uhi war idhaafa oo iga kaca xumadda aan ku sugnahayba ama xumadday haystaa ikii dhaantee iyaguna waxay war xumada daraaddeed buu nabigu hadreeyey waxba wakti qoraal maahee iska daaye marka saddexdii arrimood mid muu sheegin labada kale ee uu haleelay ta hore waxay ahayd akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab gaalada ka mastaafuriya jasiiradda carabta maadaam anigu aan kaga tegay islaam yay kufri dib ugu noqonine islaam ay isu baxdo midka labaadna waxau ahaa waajiizu lwufuud bimili maa kuntu ujiizuhum wufuudda idiin imanaysa ee caalamka ka imanaysa waxaa u qaabishaan oo u anba bixisaan sidaan u anba anbabixinaya oo kale marka halkaa waxaad ka arkaysa qiimaynta uu nebigu siinaya calayhi salaatu wasalaam cidda isaga qiimaysa ee qadarisa ee islaamka ka guddoomata ee u timaada muuqaal fiican iyo inaad danaynaysaan ha idinka arkaan buu leeyahy cidda aan idin qiimaynayn idinkiiyo diintiinana ka masaafuriya meeshiina oo barnaamijkaa siyaasiga ay ku soconayaan distoorkoodii noqonaya mustaqbalka ayuu u dhigay oo dardaarankiisii ahaa wufuudu bani fasaara waa qabaa'ilkii carbeed wa minhaa waxaa kamid a wafdu bani fasaara wafada calaa rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam jamacatu minhu koox iyaga ka mida reer bani fasaara nabiga wafdi ugu yimi sanada tobnaad muqiriina bilislaam waxay ku qanceen islaamka macnaha in badan bay meeraysanayeen nimankani ilaa waktigan ay soo gaadheenba wahum musnituuna wahum musnituuna waa min asanati sanadu waa abaarta marka way abaarsadeen oo nimankani markanay nebiga u yimaadeen abaar xun baa haysa fasa'alahum calayhi asalaatu wasalaam can bilaadihi nebigu dalkoodii buu ka waray isagoo u muujinaya ummadda inuu la dareen yahay xaaladooda iyo dadka ay ka yimaadeen ayuu ka wareysanayay sidii qoladii horeba aynu kusoo aragnay waar bal dadkii iyo dadkii a ka timaadeen wafdigiinan islaamka keenay ka warrama buuli way cawdeen fa qaala rajulun minhum ya rasuula allah nin iyagii kamida baa yidhi rasuulki ilaahayow asnatat bilaaduna wahalakat mawaashiina waajaba jinaabuna wacaashat ciyaaluna fadcu lana rabbaka yuqifna asnatat bilaaduna dalka iyagii waa abaar abaar buu isu baxay wahalakat mawaashiina xoolihiina waa halaagsameen abaar daraaddeed waajdaba janaabuna kambalka yagiina waa bus omos weeye aan lahayn wax xoolo ka cunaa janaabku waa kambalka iyo eriyada xoolo daaqeynka ah intaasna jad abaar baa ku dhacday waa intii xooluhu isku taagi lahaayeen wajaacat ciyaaluna ciyaalka iyagiina waa gaajaysayn cabashadaasaanu soo qadin fadcu lanaa rabbaka yugidna ilaahaaga noo bariyo hana waraabiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasay ku idhaahdeen wafdigani wuxuu ninkan afhayeenka oo raaciyey intuu sidho hadalka sii macaane washfac lana ilaa rabbik ilaahaaga nooga erge waa ku hagaagsanaayinta ah walyashfac lanaa rabbuka ilayna ilaahaaguna ha noo ergeeyo adiga ha nooga kaa ergeeyo xaggaasay intaasay la baydhay washfac lanaa ilaa rabbi annaga noo ergeeyo ilaahay nooga ergeeyo noo bari bay ta hore ahayd kan dambuu raaciyeyna waxa weeye washfac lanaa waliyashfac lanaa rabbuka ilayka waliyashfac lanaa rabbuka ilaahaagu ha noo ergeeyo ilayka adiga ha nooga kaa ergeeyo faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu markaa kuma dayn jirin qofka wixii khalad ah gaar ahaan marka uu farageliyo qof arrimaha ilaahay iyo xuquuqda ilaahay uu gaar u leeyahay waa arrin xasaasiya weyn dadkuna waxa u horeeyay tahay inay kala gartaan waa xaqa khaaliqa iyo xaqa makhluuqa arrintu markay halkaa marayso waa ka damqaday nebigu ninkan eh, leexdayna wuxuu doonay inuu saxo subxaana allah waylaka haada ana ashfacu ilaa rabbi famada aladii yashfacunaa rabbuna ilayh laa ilaaha ilaa huwa alxayu alcadiimu wasica kursiyuhu samaawaati walard faqatayitu min cadamatihi wa jalaalih kamaa yaitu rajul kamaa yaitu raxm intaasoo dhan jawaab buu uga dhigay ninkii wuxuu ihi subxaana allah waa ilaahay ammaan iyo tansiihu leeyahay wey laakiin waxa loo isticmaalaa sida culamada naxwaduba ay tilmaamaan min siyaqi tacajub waa qofku marka uu had iyo jeer la yaab muujinayo subxaana allah waa la yaab baa ku jira waylaka haada waylak ya haada way ka dhiganta war guul darayse ana ashfacu ilaa rabbi aniga ilaahay baan idinka ergeynayaayo aan idiin baryayaa ilaahay waan idiin baryaya anugu taasi waa sax faman da aladii yashfacu rabbuna ilayh bal ilaaheenu yuu isagu erge weydiinaya ilaahay cidda uu u shafaaco qaadaya ee ka dambaysa ee erge uu ku weydiinaya waayo laa ilaaha ila huwa alcaliyu alcaiim wasica waa ballaadhay kursiyuhu asamaawaati waalard kursigiisu samooyinkiiyo dhulkaba uu ka ballaadhay cid hoos timaada mooye cidna ma hoos yimaado fa hiya samooyinkii taid way sanqanaysaa way jiiq jiiqdaasay haysaa min cadamatihi wa jalaalihi weynaantiisa awgeed kamaa yaidu raxw awrka raran sida rarkiisu markuu soconaya uu u jiiq jiiq jiiq u yidhaahdo u sanqano culays daraaddeed ayaa caalamka korana ilaahay weynaantiisiiyo cadamadeesa daraaddiis ayuu la sanqanay ma ilaahaasaa cid isagu ka dambaysa ay jirtaa oo u ergeynaya ha odhanin buni markaa ilaahay ha nooga kaa ergeeye sidaa darteed ayaa markay fasirayaan culimada tafsiirku aayadda suurat alaxsaab ku sugan ee uu ilahay yihi ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliim waxa ay idhaahdaan saddexdaas salaadood way kala duwan yihin ilaahay salaadiisu waa mid gaara ta malaa'igtuna waa mid gaara ta mu'miniintuna waa mid gaara ilaahay salaadiisu ila salaaddu markeeda hore ducay ahayd hadii la yidhi ilaahay nabigu ku saliyayaa salaadiisaasi ma aha duco ducadu ila waa baryo waa cid cid barida ilaahayna cid uu sii baryayaa ma jiro marka salaadiisaas macnaheedu waxa weeye salliga uu nabiga ku salliyayaa hiya raxma waa naxariis yarxamu nabiga ilaahay wuu naxariisanayaa wey markuu ku salliyayo salaada malaa'igtuna waa istikfaar ilaahay bay dambi dhaaf u weydiinaya salaada mu'miniintuna waa adducaa nabigay u ducaynayaan calayhi salaatu wasalaam waa caynkaa wey lidalik baa qisooyinka qaarkood oo odhanaya ama dadka qaarkood sheeg sheegaan markuu nebigu dhintay ilaahay iyo malaa'igtiisuba way ku tukadeen lama odhanayo waa xadii mid jira maaha qisadaas waa wax jira maaha ah, macnaha dee ilaahay subxaanahu watacaala hadduu yuu u tukanayaabaa isweydiin leh yuu isagu baryaya yuu ergeynaya marka taa lama odhanaya arrimo culimadu maarata ka warramaan ninkan sidaasuu nebigu ku jawaabay ay min iqal lxamd culayska daraadii ayay la sanqanay uma sacida calayhi salaatu wasalaam almimbar nebigu markii uu nimankan soo dhaweeyey wixii uu ninkaa afayeenka u ahaa yaro khaldayna uu usaxay mimbar ku fuulay wadaca allaha caza wajal ilaahay buu baryay ilaahywna waraabi ilaahaw qoladan meeshay ka yimaadeen waraabi ilaahw muslimka u baahan waraabi xataa akaata ilaa uu rabbi waraabiyey bilaada hada alwafd wafdigaa isagaa dalku ka yimi bilmaari alghaziir roob badan inbuu ilaahay ku shubay waraxmati taama iyo naxariis ballaadan bilmaar alhaziir haziirku waa alkaiir roob fara badan ayuu ilahay ugu deeqay naxariis dhammaystiran ayuu ilahay waraabiyey marka siyaabuhu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu weydiin jiray roobka ayay ka mid ahayd alistisqaa cala almimbar wa fi lkhudba khudbada dhexdeeda iyo mimbarka oo ilaahay uu ku bari jiray waanay tahay in laga daydo waay sidaasuu ula dareenahaa ahaa dad kale usoo dhawaynayey diin iyo dunya wuxuu kalana ummadda uu ka saacidayay nabigu calayhi salaatu wasalaam wufuudu bani asad qabaa'ilkaa isaguna ayaa la sheegi doonaa wa minhaa wafdu bani asad wa fiihim diraar ibnu aswar wa dulayxat bnu suwayli alladii iddaca nubuwata bacda dalik waa raggaasaa ku jiray magacyaashaa lahaa ee carabtu taqaanay gaal isagee dulayxa la odhan jirayna mid aafaysan ayuu ahaa oo berigii dambe mulayxat bnu eh, ibnu khuwaylis buuri laakiin sida markaa macruufka eh, ah, waxa wey mulayxatu saasaa saxa macnaha waxa khaaa ah sida kutubaha qaarkood ay qorayaan oo dulayxatu bnu cabdillaahi laakiin bulayxat bnu khuwayli wey berigii dambe nabinimu sheegay fa aslamuu qolyahani way islaameen wa qaaluu waxay dhahan yaa rasuul allahi ataynaaka waanu ku nimi annagu natadaracu layla albahiim waxaanu dhar ka dhiganay habeenka madow fii sanatin shahbaa sanad abaara walam tabcat ilayna bacsan colna noomaad soo dirin macnaha waxay leeyihiin gudcur iyo guuragal badanna waanu soo marnay socodku nooma sahlanayna dhulkuna abaar buu haa waktigan aanu kuu nimo sanadkani waa sanad abaara nagumaad hawshoonin islaamnimada islaamnimadayadii iyo diinta markaanu soo gelayna oo col aad nagu soo kicisiyo kharash kaa baxay midna ma jirin tacabkaasina wuu nagu dhacay annaguna aayar eed yar baanu iska soo islaamno xasrad la-aana halkaa waxaa ka muuqanaya islaamnimadooda xoogaa yar oo tarsheegasho ah ayaa ku jirta allayl natadaracu layla albahiim diricigu dee waa gashashada waxaa la gashadaa dirac laydhaha bahiimkuna waa madowga sanatan shahbaa waa sanad abaara marka habeen madow baanu soo soconay sanadkuna waa abaar walam tabcat ilayna bacsan colaad noo soo dirtayna ma jiro annagaa islaamnimadayadii kuula nimid faanzala allahu fii dalik ilaahay baa arrintaa uga jawaabo waxau uhi yamunuuna calayka an aslamuu waxaabay kuugu gallad sheeganayaan kuwan kuu yimi inay islaameen inay islaameen bay ka dhigeen inay wax kuu tareen qul laa tamunuu calaya islaamakum waxaad ku tidhaahdaa aniga islaamnimadiina ha igu tar sheeganina bal illaahu yamunu calaykum ilaahay baa idinku gallad sheeganaya an hadaakum liliimaan inuu iimaanka idinku hanuuniyo ilaahay wuu idinku mano sheeganaya oo isagaa dee waafajinta leh marka ilaahay baa idinsoo waafajiyey oo nicmadan idiin sahlaye nebiga waxba ha ku ugu mano sheeganina in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan sidaa ogaada inuu ilaahay hanuun idin siiyey oo uu idinku idinku manaystay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aydaan waxba u tarina idinku wax kororsateen man camila saalixa falinafsihi waman asaa fa calayha qofka wanaag sameeya isagaa waxkororsaday wasa'aluu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam nabig marka aayaddaa suurat laxzaab xujuraad ku sugan sababtay kusoo degsiye qoladay ka warramaysa waftiga reer bani asre carbeed u wasa'aluu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga markaa waxay ka waraysteen ile qolada waxun baa ka hadhay camaa kaanuu yafcaluuna fi ljaahiliya zaman aljaahiliga wixii ay samayn jireenee dhaqamada u ahaa ama ay aaminsanaayeen oo ahaa min alciyaafa waalkahana wa darb alxasa alxasba bal saddexda arrimood nooga sheekee bay idhaah ciyaafadu waa shimbirayn kahaanaduna waa xidigin macnaha in laga faaliyo shimbiraha iyo in laga faaliyo xidigaha waa labada oo shimbir shimbiraha qaarkood bay ka faashan jireen oo inta la daba cararaa kolba dhan loo duulin jiray marka intaasoo jeer hadduu bidix u duulo oo midigii hore uu duuli waayo arrinku ma hagaagsanaa waa faraaci iyo nuxuus baa ka soo socda waa in la iska joogaa shimbirkaasaa laga waa atabayur wey kahaanaduna waxa weeyaan iyadoo wixii la odhan jiray xidigaha alikhbaar can ilkaainaat iyadoo la eegayo xidigaha iyo waxaa la adeegsanayo faaniyanimada noocaasa bal ka waran bay idhaahdeeno taana way weydiiyeen wa darbi alxasaa waa faanin kaleo qururuxa ah. tusbax la rido miyaa ahayd mise aleel la rido ilaa hadda way jiraan islaamo aleel ridaa soo maaha iblaayo aleel bay riday oo ay isku garaacday waaya xasbaa marka xasbaag waa quruur xasi yar wey fanahaahum can dalika kuwaas i war iska daaya saniya baaska uma sa'aluuhu can darbi raml haddana waxay weydiiyeen quruuraxa oo isaguna kasii yar waaweyn bal quruuraxa laysku garaaco ka war fa qaala wuxuu ihi cullimahu nabiyun nebi ambiyada ka mid a ah ayaa la baray oo macnaha wax ku ogaan jiray aybka faman saadafa qofka waafaqa mila cilmihi cilmigiisaa ilaahay uu siiyey qofka waafaqa fadaaka arrinkaasi waa dhag waa sax wa ilaa fala ka aan waafaqin maya de bal yaa garanaya in la waafaqiyo in kale jeexjeexidda dhulkana waa tii wax laga weydiiye wuxuu ihi nebi yaa dhulka xariiqi jiray suuq wax uga helo macluumaadii ah de cilmi ilaahay uu siiyadaay mucjise nebi ba ahayd ka tiisii waafaqa waayi waad waafaqi weyda waa khalad lamana garanayo marka iskaga hala bay akidaysa waa dariiqooyin iska liitooo oo daras qeybka wax laga sheegayo iyo madmadow iyo hilaadin iyo wax saadaan un weeye bilaa macno ah dariiqaan wanaagsanayn la marayo uma aqaamuu ayaaman maalmay sii joogeen yatacallamuuna alfaraa'id iyagoo dhaxalka iyo sidaa wax loo qaybiyey jinaayaadka iyo qoonahay islaamka iyo nidaamkiisa wax ka baranay wa bacda dalika intaa kadib wadacuu wansarafuu bacda an ujiizuu wadacuu way sagootiye nebiga wansarafuu way noqdeen bacda an ujiizuu ijaasada waataynu hore usoo murnay intii la abaalmariyey la tabaabusheeyey ee la sooriyeeyey ee la hagaajiyey la marti qaaday kadib intuu nabigu xaqiisii mariyey kadib bay anbabaxeen wufuudu bani cudra wufuudda waxaa ka mid ahaa qolada magacan leh wa minhaa wafdu bani cudra wafada wa wafdu bani baliy laba qolay ahaayeen waxaa saddexaynayey wa wafdu bani mura waxaa afraynayay wa wafdu khawlaan khawlaankanina wahiya qabiilatun bilyaman waa qabiilo yaman degta marka qaybibo dhinacbay ka imanaysa wufuudda koonfurta waqooyiga bariga waqad amarahum calayhi salaatu wasalaam nebigu qolyahan wuxuu amru dhaxal uga dhigay bilwafaai bilcahd inay ballanta oofiyaan wa adaa'i alamaana ammaanada dhexdooda ilaahaybaa ay dhammaystiraan wa xusni ljiwaar jaarnimada ay ilaaliyaan qabaa'ilkay la jaar yihiin iyo magaalooyinkay jaarka yihiin waxusni ljiwaari liman jaawaruu cidday la olog yihiin ama ay deegaan la joogaan inay ilaaliyaan wa an laa yadlimuu axadan waa cidna ha dulmiina bu cidna ha dulmiina fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu maalinta qiyaamaha waa gudcur dardaarankaasuu nebi uga tegayoo aan keligood ku ahayn wufuudu bani muxaarib mar horeynu soo marnay taariikhdooda bilowgii wa minhaa wafdu bani muxaarik waa nimankii dhakada adkaa wa kaanuu min aladiina waxay ka mid ahaayeen ummaddii radduu nebiga u jawaabay alradda alqabiix jawaab xun bay nebiga siiyeen xiinamaa goortii kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu ahaa bicukaad suuqii cukaad la odhan jira yadcu lqabaa'ila ila allah isagoo qabiilooyinka ilaahay ugu yeedhaya berigii islaamka bilowgiis waataynu soo marnay inuu nebigu mawaasinta tegi jiray fagaarayaasha iyo xajka iyo meelaha la ysugu yimaado ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah ana rasuulu llah ayuu nebigu odhanaya alayh salaatu marka eh, cukaad cukaad iyo dulmajaaz waxa ay ahaayeen suuqyadii guuri jiray ee wareegi jiray suuqa wareega ayay ahaayeen ama bishiiba mar ama laba jeer la qabto kuwaasuu nebigu tegey markaasuu islaamka qabaa'ilkii u bandhigay kuwii ugu jawaab xumaa ee nebiga aada u caayey u difaacay bay ka mid ahay reer bani muxaarib sanadan tobnaad bay marayaan markay arkeen in lagu kala guuray oo kufrigii shadaafta loo laabay oo islaamkiina tiriigtay ayay yimaadeen famaa acdama maxaa ka weyn shay weyn weeye maxaa weyneeyey minat allah ilaahay galladiisa alladii ilaahaasoo ataa keenay bihaaulaai kuwan iyaga ah wa kaanuu waxay ahaayeen aladda alacdaa cadow kuwa nebiga aada ugu adag bay ahaayeen muslimiina munqaadiin iyagoo muslimiinahoo hoggaansan ayuu ilaahay keenay marka ilaaha kuwan soo islaamiye iyagoo muslimiin oo munqaadiin oo hanuunsan ilaahaasi minadii acdamu mina waa mid galladiisu ay weyn macnaa galladda iyo nicmada ummaddan ilaahay uu siiye aada ba weynay ummaddii markii hore bilowgii islaamka nebiga sidan uga hortegay ee garabka iyo gaashaanka ku dhufta inay istabaqabateeyeen oo ilaahay uu ka nabadgeliyey naar waxay ahayd acdama minatan acdama minnat illaah famaa acdama minat allah ilaahay galladiisu aad soo weyn ilaaha kuwan keena iyagoo muslimiina lagu ogaa caynkay ahaayeen wuu majeeranaya ama waa kamanaya sheek wufuudu hasaan waa qabaa'ilkii xagga carabtii kristanka ahaydee xagga waqooyin ka xigtay madiina ayaa soo dhacaya iyaguna markay reer yurub ka quusteen ay garabka ku hayeen wa minhaa wafdu hasaan wa wafdu bani cabsin wa wafd annaka qabaailkaa saddexdaa iyana soo dhacay wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ahaa yuqaabilu haadihi alwufuud sanadaha u dambeeyey markuu wufuuddaa qaabilayo ayaa caadadiisuba waxay ahayd wufuuddan inuu ku qaabilo bimaa jabalahu allahu calayh ilaahay wuxuu ku abuuray bimaa jabalahu allahu calayh bimaa khalaqahu allahu calayh wuxuu ilaahay siiyey oo ah min albashaasha furfurnaan wa karami alakhlaaq iyo akhlaaq gobanimo iyo macaan leh wufuudda saasuu nebigu ku qaabilaya wa yujiizuhum waxa uu ku amba ku sooriyeynayay bimaa yurdiihim wax raalligeliya qolo waliba iyagoo raalliyahoon cadhaysnayn ayay nebiga ka tegi jireen ilaa ummad dhan bay wakiil ka yihiin wayucallimuhum aliimaana washaraaic iimaanka iyo axkaamtu baraysa asharaa'ic tafaasiisha iimaanka uu leeyahay iyo shareecadda qaybaheeda kala duwan adabiyaadkiiyo akhlaaqday ayuu sahay uga dhigaya liyucallimuu man waraa'ahum dee dadka ka dambeeya si ay waxu baraan iimaanka muxuu ku kobcaa maxaa buriya sharaa'icduna waxa weeye axkaamta looga baahan yahay waa maxay xaqa dhexdooda xaqa ummadda mucaamalada waxaas wax uga sheegaya wa kaanat haadihi alwufuud wufuudda nebi maxamed u imanaysa iska soo daba dhacayse waxay ahayd acdama wuslatin xidhiidhkii u weynaa liidhaari diin oo diinta muujiyey bayna alacraabi fi reer miyiga baadiyaha iska jooga muwaasalaadkii iyo xidhiidhkii ugu weynaa ee islaamku ku gaadhay wufuuddaasu ahaa acdama wasala yasilu wuslatan wasla iyo wusla bidami lwaawin dhakan wasladu xubinka ahayd wuslana xidhiidh ku ahaa zay almuwaasalaat marka muwaasalaadkii ugu weynaa liidhaari diin ee diintu ay ku gaadhay bayn alacraab reermiyiga baadiyaha wufuuddaasu ahaa markay qabaa'ilkani wafdi soo diraan uu waraabiyo kuwo kale wafdi soo diraan ee uu iyagana ka dhargiyo diinta ayaa dee information waxa uu ahaaye markaa macluumaadka ay isku siinayeen warka ah maxaa la waramay bay odhan jireen maxaa la warramaydaasay ku gaadhsiiyeen markaa islaamka sanada ilaa dhowr iyo labaatanka wafdi ayaa labadaas sanadood aynu soo aragnay lianna annaasa yadkuluuna fi diin illahi afwaajan islaamkii waa kobcay waa koray korbuu u socdaa waxaa la marayaa xaaladii abi sufyaan uu sii odorasay ee uhi laqad amira amru ibnu abi kabsha wallaahi arinkii ibnu abi kabsha nebigu ujeedaaye meel adag buu maraya abira waa kaa weynaaday bu arrinkiisa kol hadduu heraqlaba maanta kasii yaabyaabsan yahay oo uu iga waraysanaya ninkii reer yurub arrinkiisi waa weynaaday meel dheer buu maray sanadan taariikhdeeda taariikhdaa badan bay lahayd tobnaad waxyaabaha markaas sanadaa dhacay waxaa ka mid ahaa wafaatu ibraahim ibnu nabiyi calayhi salaatu wasalaam inankii ibraahim ee nebigu dhalayna sanadan tobnaad buu dhintay isagoo wax yar ah dhowr jir ah oo dhowr sanadood jiray wa fii hadihi sana twufiya ibraahim ibnu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sida uu bukhaari ku wariyey kitaabuljanaa'is kolkii nabigana la yidhi inankii yaraa waa kan ayuu dabeedna qaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu ilmeeyey asxaabtii sidaa waxay ku idhaahdeen oo sawtaad noo diidi jirtay oohin qof dhintay in loo ooyo markaa waxa uu nebigu lahaa ina alcayna tadmac waalqalba yaxsun waalqalba yaxzun walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana wainaa bifiraatika ya ibraahiim lanaxzunuun ishu way ilmaysaa qalbiguna waa murugoodaa laakiin wax ilaahay ka raalli yahay mooya wax kale afka iyaga kama soo baxayo ibraahimow dhimashadaa aada naga dhimanaysa waa ka murugaysana marka waa naxariisunbay tilmaamaysaa argagaxiyo u qaadan waa kama aha nebiga waxaanu u sheegayaa ishoo ilmaysiyo qalbigoo murugoodaa inaanay ahayn tala diidee tala diidee waa baroorta iyo qayladan dumarku ay qayliyaan iyo dhul isla dhaca waayey sanadaasina halkaasay ku dhammaatay asanatu alxaadiyata cashara sanadii koob iyo tobnaad oo saddex bilood uu ku lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ama laba bilood iyo tobaneeyo cisho dhowr arrimood baa iyada axdaafteeda u muhiimsan ta horeysa waa ciidanku nebigu abaabuluu diyaariyey inay anbabaxaan si a weeraraan reer yurub arrinta labaad oo xanuunkii nebiga arrinta saddexaad oo ah inuu abubakar tukiyey nebigoo nool asxaabta uu tukiyuu nebigu u xil saaray iyo geeridii nebiga habkay asxaabtu u aabseen saddexdaa qodob marka sanadaasi ay bilowgeedii la taagan yahi buu ka warramo waxa wy sariya waa colwi waa sariyatu zayd ibnu xarisa ilaa ahli ubna meeshii loodhan waqooyiga eryadaa ka agdhow tabuk ayuu col u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi liarbacin baqiina min safar bishan safaroo ay ka hadhay afar cisho jahaza calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu tabaabusheeyey jayshan col buu tabaabusheeyey macnaha waxa wey dee muxaram safar waa bishii labaadee sanadka sanadkii koob iyo tobnaad bishiisii labaad wey oo iyana dhammaanaysa ayuu col buu tabaabusheeyey nebigu wuu diyaariyey biriyaasati usaamati bni zayd asxaabiga usaame la idhaahdo waa usaamatu bnu zayd bn xarif oo taarikhdiisa aad garanaysa sida suurat laxzaab sharaxeedaba aad ka heli karayso usaame ayuu hi madax ka noqo ilaa ubna meesha ubna la baa la tegayaa tabu mu'ta agteeda ah. halkii aabihii lagu dilay agteeda wey xayu qutila zayd ibnu xaris zayd ibnu xarise waa halkii lagu dilay sanadii ah, sideedaad bilowgeedii ama toddobaad akhirkeedi waalidu usaama usaamatu bnu zayd ayuu waalid u ahaa sidaa la ogsoon yahay macnaha zayd baa dee usaame dhalay usaame iyo maxaan leeyahay zayd iyo jacfar iyo cabdullaahi ibnu rawaxa iyo waa kuwii dagaalkaa ku shahiiday halkii haddaba aabihii lagu dilay ee gaaladu ay ku dileen ee colka badan ay isku waajaheen ayaa uu halkaa ku duul waaya wa qaala lahu markaa nebigu wuxuu ku yidhi sir waxaad u socotaa ood u kolonyaysataa ilaa mawdici qatli abiik halkii aabbaha lagu dilay ilaa mawdici qatli abiik halkii aabbaha lagu dilay gaaladu ay ku dishay colkan kaxaysoo nimankii ku fa awطi'hum اlkhayr fardaha macnaha ku awood jabi tignikada ku weerar nimanka marka ha noqoto alkhayl farduhu tuqasabto oo jabisa ha noqoto faawطihum اlkhayl macnaha awdaahu uu ku joogsado cagta hoosteedu geliya macnaheedu war ka adkaaday adoo gaadiidka u isticmaalaya faqad wallaytuka hada ljaysh usaama calkan madax kaaga dhigay dardaaranuu markaa nebigu siinaya isugu jira aadaabtii wanaagsanayd iyo ilaahay barigii iyo kaartaduu colka kaga guuraysan lahaa milatari iyo waxoo dhanba uu isugu daraya markaa wuxuu nebigu yihi faaqib sabaaxan goor subaxa weer calaa ahli ubna nimanka maga meesha magacaa la yidhaahdo dadka dega subaxnimo ku dhaqaaji waxariq calayhim dhimbiila kaga duuli macnaha had jeer dee dab saar weyi xarqigu gubid buu ahaa marka daruuri maaha inuu dab ushiduu ku tuurtuureen waxa weeye dab kaga dhimbiila kaga duuri wa asrici sayra socodkaaga dadaji markaad codka sii wado litusbiqa alakhbaar si aad uga dheerayso warka saafadu way fogtahe basaasku yuu kaa dheerayna ee ciribta ku dhufoo colka hore u dhaqaaji fa in adfaraka allaahu hadduu ilaahay guusha kaa siiyo ood ka guulaysato faaqili lubsa fiihim nagaadiga yaree faaqilla waxaad yaraysaa allubsa fiihim intaad dhex degantay ha dheerayni waayo waa col deegaan dheer baad gelaysaa kun kilomitir ku dhow meeshu waa meel shisheeye islaamku kuma badna intay urursadaan buu ka baqaya inay jabiyaan mar haddaad ka guulaysato adhax jabka kaga soo ambabax iyo guusha faaqili lubsa fiihim wakud waxaad qaadataaburi aladilaa had iyo jeer dadka daliilka ah daliilku waa kee dalyaqaanka adeegso wakud iladilaa dadka dalyaqaanka ah yaad ambanayna colan badan waa khatare kuwa adeegso waqadim alcuyuuna waalalaaica macak waxaad horu kuwa sahanka ah iyo colka gaalaha ah si miinabaadhka colka u noqonaya qadim horu alcuyuun waa dadkii isha ahaa balaayicduna waa sahankii macag colku sahana yeesho wa kaana maca usaamata fii hada aljeysh bal tarbiyadii nabiga usaame waxa uu helinayo colkan la socday kibaaru lmuhaajiriina walansaar raggii ugu waaweynaa ansaartii iyo muhaajiriintii nebiga ayaa meesha maraya ummaddaa la tarbiyaynaya nidaamkiiyo amar qaadashadu barayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa amar qaadasho laydha isquursiga iyo isyaraynta ayuu diidaya minhum waxaa ka mida ragga meesha maraya abuubakar wa cumar wa abu cubayda wa sacd raggaasaa ka mid ah raggaasoo dhami waxay waa raggii dee rugcadaagii ayaa meesha maraya iyo wasiiradii waaweynaa uma caqada calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa u guntay liusaamata liwa calankiibuu u qotomiyey calankiibuu ku salimo wuxuui waku kaafo amarkiibuu ka turjumaya calanku qaat wa qaala lahu wuxuu ku yidhi uqzu bismi illaahi fii sabiili illaah bisimka ilaahay ku duul jihaadka ku soco waqaatil man kafara billaah cidda ilaahay ka gacan taagata ee ilaahay diida kuwa la dagaalama waqad intaqada halkaa markuu dabeetana sidaa u tabaabusheeyey nebigu ayaa waxbaa soo neefneefay wararbaa soo yarbaxay xoogaa yaroo mucaaradada ilaan dad isqancin lagoma waaye waqad intaqaba jamaacatun kooxbaa waxay naqdiyeen oy diideen yana eh, wax ka sheegeen calaa ta'miiri usaama asxaabigan yar ee usaamatu bnu zayd la yidhaahdu nebigu jeclaa madaxtinimadiisa wahuwa shaabun dhalinyaru ahaa lam yatajaawas maba dhaafinba asaabica casharata min cumri toddobiyo toban jirba ma dhaafin isna dadiisu sideed iyo toban jirna waa lagu sheegay calaa jayshin sideebaa col madax looga dhigay baydaan toddobiyo toban jir colkaasoo fiihi kibaaru lmuhaajiriin raggii waaweynaa ee muhaajiriinta ahaa ee nindoorkii iyo halyeeyadii ku jiraan sidee baa yarkani madax ugu noqdaabay qaarkood ku yeedhiyeene wax ka sheegeen hmm. intaasi qaarkood wax ka sheegeen iyo toban jir waa noocan la idhaahdo roobka dhexdiisa iyuu aan islaamuhu a inaga idhaahdaan asalow inankii xagkuu maray noocaawa inankii maxaa u baxay muu soo xaroonin <laughs> ee loo warwarsan yahayba hadduu magaalada galo taba magaalaa jiday miyaa la dakray miyuu yarkii libdhay kii yaraa waaya noocaa yaryar ayuu ahaa laakiin dee kani wuu yar yahay laakinahu kabiir wuu wen yahay aqoontiisa iyo iimaankiisa iyo tarbiyadiisa iyo jaamacaddii nebigu ka baxay calayhi salaatu wasalaam mustawihiisu waa sareeyaa waa kaa nebigu jawaabta nebigaad ka arkaysa faubliqa arasuulu haadihi lmaqaala nebiga waxaa la gaadhsiiyey maqaaladan xantan baa nebiga la gaadhsiiyey qaa'iduljeshkii iyo abbaanduulkii colka in la yaro nuuneeyey oo wax laga yaro sheegay faqadiba qadaban shadiida wuu cadhooday cadho aada u daran nebigu calayhi salaatu wasalaam rag yaryaraysi male kuwa la yidhi weye kani wa kharaja wuu soo baxo faqaala wuxu hi amaa bacdu intuu khudbad isla taagay baa wuxu uhi ayuha nnaas wardadyahow famaa maqaalatun balaqatnii can bacdikum maxay tahay maqaalad eray iga soo gaadhay can bacdikum qaarkiin fii tamiiri usaama tamiir waa amiirnimadii un amiirnimada usaame maqaalada la iiga sheegayo waxlayaabo laga sheeg sheegayaa maxay tahay dee ninkanaan madaxda ka dhigay waxaan laga sheegay muxuu yahay walain dacantum fii tamiiri usaama haddaad durtaan haddaa dacnigu waxa haddaad wax ka sheegtaan tamiiri madaxtinimada aan madax ka dhigay usaama waa masdaru mudaafun ilaa faacilihi mutamimun limafcuuli baa la dhaha tamiiri usaama usaame madaxtinimada aan ka dhigay ee aan u saxeexeen ku wareejiye calankii taa haddaa wax ka sheegtaan dhaabad buu dhigayaa nebigu laqad dacantum waxa aa wax ka sheegteen iminkaba fii taamiirii abaahu min qabli madaxtinimadii aan aabihiisa wax ka shee aan madax ka dhigayna taana waxba ka sheegteen ogaada isagii aabbii waa isku dun wey waa isku dad wey waa isku awood wey ninka imikaba inankaa wax ka sheego aabihiisii mujaahidkii shahiiday ee dagaalkii cuslaaye muuta ku shahiiday taana waxba ka sheegteen waa isku kaybid aniga llah ilaahay baan ku dhaartay inahu kaana yarkani innahu kaana wuxuu ahaa la khaliiqan bilimaara inahu kaana wuxuu ahaa waa zayd gaana la khaliiqan mid ku habboon bu ahaa bilimaanati madaxtinimada hogaamintan berigaa u dhiibay ee nimankan reer yurub uu la soo dagaalamay wuu ku habboonaa wa in min bacdi inankiisan yara arkaysaana ee usaame la yidhaahdaana la khaliiqun biha khaliiq wlaa biha wuu ku habboon yahay isna inaan madax noqdo ninku nabi maxamed ida calayhi salaatu wasalaam uu ku habboon yahay hadal dambe ma jiro wain kaana wuxuu ahaa aabbihii la min axabi nnaasi ilaya dadoo dhan kuwaan ugu jecelay ayuu ka mid ahaa aabihi la min axabi nnaasi ilay xadiidkana bukhaari baa warinaya saxiix wey aabbihii dadoo dhan isagaan ugu jeclay inankanna isagaan ugu jeclahay wey wa inahumaa labada nina isdhalay la madinatun likulli khayr wax kasta oo khayraba hoy bay u yihin la madinatun likulli khayr khayr oo dhanba waxa loo malaynayaa macnaha xarun bay u yihiin iyo meel lagu tuumo waa meel khayr nimankani meel khayr weeye waa qoys khayr hambalyadaasu nebigu bixiya caleyh marka usaamena waxaa laodhan jiray xibu xibu rasuulilah zaydna waxaa laodhan jiray xibu rasuulilah waa kuu nebigu jeclaa aabihiina uu jeclaa fastawsuu bihi khayran waa ninkaa khayra laysu dardaarmo isu sheega inuu yahay nin khayr fainahu min khiyaarikum waa ragga idinku mudan malintuu ammaan saaray ninkaa yar nabigaaga calayhi salaatu wasalaam marka qofka bani aadamkaa ah haddii la kobciyo oo lagu dadaalo waxa uu noqdaa runtii qofaan la quurayn buu noqdaa marka dadkana lama yaryaraystee bani aadamkee eh, kol hadduu qofku qaan gaadho islaamkeenu dee wuxuu sheegay shan iyo toban jir waa waa xilqaab qofkaas macnaha wuxuu qofkaasi mutaystay ammaanooyinkii kala duwanaa in lagu aamino waa qof iyo sida loo barbaariyo qof iyo sida loo barbaariyo haddii si wanaagsan loo barbaariyo shan iyo toban jirku ku tamarinaya hadduu yahay qof jaanjaamana soddon jirku ku ambanaya wax jiro wey wax xaqiiqo jirta marka yaa lagu xisaabtamin daada sideed iyo toban jir yax sheegaan gaaladu oo shan iyo tobanku waxay dhahaan qaangaadh maaha iyo sideed iyo tobankuna qaangaadh maaha markaa ila saddex saddex sanaa udhaxeeye marka almuhim naska taasaynu ka faaidaysan walam yatima lihada aljeish colkan isagaa uma sahlanaanin umay dhammaystirmin umay hirgelin wey alkhuruuju inay baxaan inuu colkani baxo fii cahdi lmustafa sala allahu calayhi wasalam waktigii nebi maxamed noolaa inuu colkani googoosto oo uu amba baxo waqooyiga madiine yurub uu anbabaxo rumay suroobi oo de nabigu calayhi salaatu wasalaam labiyo tobankii bisha rabiiculawal buu dhintay colkan waktiga uu abaabulayaana waa safar maalmihii u dambeeyey muxaram safar rabiiculawal isagoo markaa colkii daa diyaariyeyba ayuu bukooday liana marada xanuunkii bada-ahu nabiga waa ku bilaabay colkii oo bixinba fakhtaarahu allah ilaahay baa wuxuu u doortay lirafiiqi alaclaa caalamka kore maca aladiina ancama allahu calayhi min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa alrafiiq laclaa caalamka korea ilahay u doortay oo uu ku biiray walaalihii malaa'igta iyo ambiyada iyo saalixiinta macneedu waa geeriyooda wey iyadoona colkii tegin oo waxaa la bal nebiga hala baxnaaniyo waa kan xanuunka u adkaadeen wasayaraha wuu arki doonaa alqaariu qofka akhriyaya qoraalada iyo maqaalada insha allah khuruuja hada aljeish colkani inuu baxay bixitaankiisa u arki doonaa waaya mutamaman iyada oo la taam yeela dhamaystiran yaha colkani fii kitaabina itmaam alwafaai bisiirati alkhulafa kitaabka magacaa la idhaahdeen qoray ee ka sheekaynaya taariikhda khulafada ayaad ku arki doontaa inuu abubakar colkan anba bixiyey abubakar baa codkii anba bixiyey isnayntii in leeg baa lagu yidhi inankaa yar maad ka bedeli dee nimankii dagaal cunka ahaa ee reer yurub baa loo baxayaaye maya buui maya inankan arrinkiisa horeaynu ogeyne afaarihiisa iyo arrimihiisa hagelina aynagu taataabanina marka sidii buu ku baxay waay maradu rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed sidii uu markaa xanuunkiisu noqday lama tamama calayhi asalaatu wassalaam markii uu nebigu dhammaystiray maa kullifa bihi wixii loo xil saaray shaygii loo xil saaray markuu dhammaystiray wa addaa uu gutay maa ma'tumina calayh shaygii lagu aaminay shaygii lagu aamino risaalada ana ila ilaahay wuxuu hi allahu aclamu xayu yajcalu risaalata risaaladiisa halku dhigaya ilaahay loo tilmaami maaye isagaa yaqaana nebigaasuu ku aaminay agoonaa yaraysanaysaanba ha ahaado marka shaygii lagu aaminay ee loo xil saaray kolkuu dhammaystiray wahada allaahu bihi ummatahu ilaahayna ummaddiisii uu ku hanuuniyey ikhtaarahu llahu lirafiiqi lacla caalamka koraa ilahay u doorto inuu ka soo ambabaxatan oo hawsheedii ka soo nasta marka macnaheedu waxa weeye dee intuu nebigu joogay raaxa uma joogin calayhi salaatu wasalaam laakiin kifaax buu joogay iyo lagdan uu kula jiray baatilkii iyo ehelkiisa si uu dariiqa uga duwo diinta ilaahay hanuunkuna dadka iyo caalamka u baahan ayuu gaadhaan oo dadka iyo fidrada ilaahay macnaha dadka iyo diinta ilaahay haddii la isu daayo dadku fidradooda iyo abuurkooda wanaagsan bay ku aqbalayaan diinta waa haddii la isu daayo oo cidda caqabada ku ah hor fadhida jidgoynta ahi ee gaaladii a u banayso wey xataa shucuubtooda inay gaadho wey marka taasuu nebigu ku halgamaya waxaanoo jihaada ilaa shan iyo ilaa shan iyo labaatan lix iyo labaatan dagaal ayuu isagu galay sagaal ka mida gacantu ka dagaalamay inta kalena waxa uu ahaa talisku u fadhiyey nebigu wuxuu kala diraya colka shan iyo soddon sariyana wuu diray shan iyo soddon sariya marka shan iyo soddon iyo shan iyo labaatan waa konton konton weerar wey muddaduna ha lixdan ba ha lixdan ha koob iyo lixdan laba iyo lixdan weerar meelahaasuu galo colweyne iyo col kooban oo boqol laba boqol saddex boqol meelahaas ka koobnaa muddaduna waa toban sano markaad u qaybisa maxaa sanadkiiba ku hagaagaya ya saddex miyaynu idhaahna mise lix lixta waa lagu dhuftay waayo dee lixdii macnaheedu waxa weeye sanadkii kolka la eego labadii biloodba inuu hal dagaal gelayo meesha haddaad aaminsantay intoo busto weyn iyo laba gool la isku laabta in la seexanayo de saasuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaad seexatana sawaarikhdad aragtay baa lagu hurgufaya sawaarikhdaaynu maanta arkayno ee lagu leeya waa layska yska soo dabadirayaa tani shubkii bay mari weydo tu kaloo diriir lahoo ka gudbaysa shubka oo halka undergroundka u dhaadhacaysa waa in la keenaa shirkadaha waa in lacag badan lagu siiyaa ee ku tartamaan hubka ugu culus ee qaarkood sun lagu hurgufaya maatida ee kuwa kalena leeyihin u kaadiya weli may gaadheen nimankaa la dhalaaliyeen kuwa muslimkaana laleeya car juuqdhe haddaad hadasho waxaa kaa ku dhacaya adigana kugu dhacaya mamlakada yarna waa lagaa laabaya mid kaloo in kuu ku cadhaysanba meesha la keenaya waxaasaa lagu akriyaa nimankan aragtaane nimankan carabta aynu la yaabsannahay aynu leenahay war nacabsimada haysaa waa maxay mid walba far baa ku godan halkiisa yoolbaa haysta mid walba waxaa laleeyahay dadka aad xukumayso way kuu cadhaysan cagta hoostoodaad gelisa kuwa kuu cadhaysanun baanu kugu issaari adigu halkaaga aad fadhiduun baanu geyn doonaa marka saamaad iskaga fuushanaa wixii dhimanaya ha dhintee wa xaqiiqo jirta wey sacuudigaa beri dhexdeena markii uu ciraaq lagu duulay ayuu odaygii cabdalla isyar xariifiye waa ki yara haroornay wafdi khaasaa loo diro waxaa la yidhi dalka dee boqor cabdicasiis markii uu qabsanayey meelo badan yamanta qayb buu ka qabsaday urdun urdun meel buu ka turkiga meel buu ka qabsaday waxa waanu qaybinayna adiga xijaasun baanu ku siinayna yamanta intoodii reer bani haashimkii meesha laga eriyay intoodii turkiga intoodii shiicadana qayb baa loo jarayaa dee haddii kale iska dhex joog joog xabsigaa kabiirkae weyn marka almuhim saasay ku socotaa inaguna taasumaynu ku jirnaa dadka leerka casi ku baxayo ayaynu ugu sii daciifsannaha marka haddii aad diiddaad tidhaahdo anigu ma ihi dadka awoodda raadinaya oo awood yeelan maayo military oonu isku difaacnay iyo qarannimo ka shaqayn mayno midnimo muslimiin oo caalamiya la baadi dooni maayo ragga baadi doonaya dee hamigood iyo hiyigoodu sareeyo ayaa kugu cabbi doonaa marka waa waxa maaragtay runtii maanta wa waxa ad arkaysa weeye cid waliba la yaabtay gaaladiibaa la yaabay venezuela wadanka la idhaahde dee ay maraykanka haysaysan jireen gaalada ah ayaa ingiriiska bahashii ka qaatay israail safaaradoodii israil bay safaaradoodii ka qaateen markay ka yaabeen waxay booshaaqayaan iyo iyo masaakiinta shubku ku dumayo markay arkeen bay ayay ka cadhoodeen war iskaga kaale bay dhaha safiir kuwani bani aadamba maahae wax allo wixii muslin ahaayee ku xeernaayee dowladihii xoogga waaweynaa masar iyo sacuudiga iyo waxoo dhami ay kamid ahaayeenna iyaguna saasay u daawanayaan way ku daba marka waa arrin cajiiba wey qolaba qolaa lagu sallidaya qaarba qaar buu ku halaynayaa gaalka u weyni ummadaha qolaba qol u dirayaa leeya aduu kuwa halkaa igu hay subxaan allah marka wuxuu nebigu ka cararaya calayhi salaatu wasalaam waa noloshaa liidata noloshaa liidata ee muslimka lagu hayo ee qofkii dareen wanaagsan lahoo wuxuun ka dhiidhiyaya ee eegaya islaamnimo iyo bani aadamnimo iyo hadduu akhbaarta taabico uu daba socdo dhiiggaa ku karayo dhiiggaa ku karayo halkiisa ayaa maskaxdu ku xanuunaysa taasuu nebigu diidaya walaysa man maata fastaraxa bimaytin inama almaytu mayit laxyaa in shaacirabaa wuxuu le qofka iska dhintee raaxaysta mayd lama idha laakiin maydku waxa weeye ka nool ee qolfoofkae soconaya ee aan waxba la noolayn marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddan shahaadada iyo ragannimada iyo wuxuu baray siday maaragtay rag ugaga himbisin lahaayeen sidaa darteed baa la xusay taariikhda caalamka intii la og yahay diraasad ahaan lagu hayo muddada uu intaa ku baahiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam dowladnimadiisa iyo awooddiisa ee ummaddaa uu ku jeheeyey ee uu ku gaadhsiiyey heer ay ku wada qanacsan yihiin cid ku gaadhsiisay inaan lahaynin taariikhdeeda macnaa muddada kooban inta uu islaamka nebigu ku baahiyey marka khulafadiisana lagu daro waxay ahayd muddo aada u kooban muddadaa kontomeeyada sano ah ee jihaadka uu soconayay ayaa runtii la xusaa inay ahayd masaafada uu islaamku gaadhay inaan cid gaadhsiisay jirinba adduunyada xukunkeeda marka ammaanadu nebigu gutay taasay ahayd calayhi salaatu wasalaam ee maanta ay ka gaabiyeen dadka muslimiinta muslimiintahay ay ka badeen ay ka baqdeen markii haddaba ammaanadaa uu gutay wahada allahu bihi ummatahu ilaahayna ummadiisa uu ku hanuuniyey ikhtaarahu llahu lirafiiq laclى fajalasa cala lmimbari maratan waktigaa ambabaxa uu ku jiro ayuu mar waktiyada kamid a ah jalasa cala almimbar mimbar ku fuulay oo u fadhiistay wa kaana fii ma qaala wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa waa khudbaduhu ku sagooteeya ummadda ina cabdan min cibaad illaah war waxaan idiin sheegayaa addoon addoommaha ilaahay ka mid ah khayarahu allaahu ilaahay wuxuu door geliyey bayna an yu'tiyahu inuu siiyo zahrata dunya adduunyada bilicdeeda iyadoo adduunyada bilicdeeda iyo xukunkeeda iyo awoodeeda iyo dhaqaalaheeda la siiyo taasi mid loo bandhiga midka labaada loo bandhigaya waxa weeye wa bayna maa cindahu iyo ilaahay agtiisa waxa ahee janno ah inuu doorto labadaa kala doora baa layihi adduunyo badaade iyo barwaaqo iyo maal badanle iyo boqortinimo leh iyo maa cindahu ilaahay agtiisa waxa aday labadaa kala dooro fakhtaara maa cindahu marka addoonkaasi wuxuu doortay waa addoon jire eh ilaahay agtiisa waxa ahaaday bal taama la socda guri waan idiin sheegay ragoo dadku wuu isku jiraaye addoon baa jira ilaahay aakhiriya adduunyada uu kala doorgeliyey oo aakhiro iyo geeri iyo janno iska doortay dadku waa kala ildheeryahe fabaka abubakr wa qaal abubakar baa ooyo wuxuu yidhi yaa rasuula allah fadaynaaka waxaanu kugu furanaynaa biaabaa'ina wa ummahaatina aabbayaashayo iyo hooyooyinka iyo ilaahay ha kugu fur halkuu iyaga ka dili lahaa adiga kaa dili laha iyaga haka dilo dadkuna dee way la yaabeenoo waxay idhaahdeen waar maxaa ka oohiyey odayga maxaa mushkilada ku jira hadduu ilaahay mid addoona door geliyey if iyo aakhiro oo aakhiro doortay maxaa abubakar talow ka oohiyey ilaa addoonka lama cayin iyaguna waxay eegayaan far waaweyn loogu qoro addoonku waa aniga nebigu addoonku sheegayana waa isaga nebigu waan aakhiriya adduunyada ilaahay door geliyay anugu aakhiran doorta waan ka soconayaae la socda ayuu markaa nabigu leeyahay layrkaa uu shiday buu fahmay abubakar markaasuu dabeedna yidhi ilaahayba kugu furto waalidkayo ha inaad noo noolaataan jeclay waa ka murugooday abubakar buu markaa hambaliyeyey nabigu fa calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa wa uu bukaa kolka ah dirqaa lagu soo qaaday ina amana annaasi calay dadka ka igu gacan iyo gallad badani fii suxbatii saaxiibtinimadii wa maalihi xoolihiis abubakrin wey waar ninka amana macnaha ka igu man midno badan ee igu gallab badan saaxiibtinimo iyo xoog iyo xoolo waa abubakar low kuntu mutakida khaliilan haddaan cid khaliil ka dhiganayo latakhadtu abaabakr abubakar baan khaliil ka dhigan laha khaliiltinimaduna waa arrin ka xeel dheer saaxiibtinimada laakiin ilaahay baa khaliil iga dhigtay wey siduu nebi ibraahimba khaliil uga dhigtay walaakin ukhuwat lislaam walaaltinimada islaamka naga dhaxaysa oo weyn dee iyada laa yabqaa fi lmasjidi masaajidka yaanu ku harin imika laga bilaabo khawkhatun daaqad ilaa sudad ha la awdo ilaa khawkhatu abibakr abubakar daaqadiisa mooyaane masaajidka laambadaa u bixi jiray laambada yar baa laga shidi jiray marka aqalada ku wareegsan masaajidka meela kaga qabqabsan daaqad yaroo u furan bay lahaayeenoo iftiinku uu ka yaro galo oy ka yaro iftiinsadaan war daaqadihiina wada xidha masaajidka ilaahay baa intii laydinla saahiri karay waa laydinla saahira abubakar waa laga soo reebaya waqad badaahu calayhi salaatu wasalaam nabiga waxa ku bilaabay maraduhu xanuunkiisa fii awaakhiri safar bishii safar aakhirkeedii buu ku bilaabay min asanati alxaadiyata cashara sanadii koob iyo tobnaad min alhijra fii beyti maymuuna xaasaskiisii maymuuna gurigeeduu joogay wastamara mariidan wuu sii bukay istamara waa daa'imay mariidan isagoo buka alaaata cashara yowman saddex iyo toban maalmood buu sii buka kaana fii khilaalihaa saddex iyo tobankaa dhexdooda waxau ahaa yantaqilu mid u kala goosha ama u kala guura ama loo luudiyo ilaa buyuuti aswaaji guryaha xaasaskiisa macnaha ilaa heerkaasuu bukaanka yahay ee mariilka uu yahay ayuu cadaaladii xaasaska ilaalinaya oo kolba xaafad loo luudinaya walama shtadda calayhi ilmarad almarad markuu xanuunkii kusii adkaaday ista'dana minhunna dumarkiibuu isugu yeedho fasax buu weydiistay muxuu fasax u weydiisanaya an yumarada in lagu xanaaniyo fii beyti caaisha asidiiqa caaisha gurigeeda waa inan yar fariida ka firfircoon jeclaa wax badan la fahmaysa bal idinku iska raalli ahaado halkaasunba idinkaga warhayne guriga caaisha halaygaga warhaya bu fa adinna lahu way u fasaxeenoo waxay idhaahdeen waay raalli baanu ka nahay walamaa dakhala baytaha kolkuu gurigeedii galay washtadda calayhi wajacu xanuunkiina aada ugu adkaaday ilaan mid noolaa ilahay xanuun kama daynaye qaala wuxuu hi hariiquu calaya min sabci qarab waxa igu shubtaan toddoba qarbad toddoba qarbad igu shuba hariiqu waa igu shuba weyn calaya min sabci qirab toddoba qarbad oo biyaah taasoo lam tuxlal aan la furin awkiyatuhunna hilaygooda hilayga macnaha had jeer haanta biyaha iyo qarbadka si aanay u daadinin waa la soo lingaxaayo hilaygaa loo jiidaa marka toddoba qarbadoon hilayga laga furin waxay ka turjumaysaa sidoodii u buuxa oo aan biyo laga shubanina sidoodii u buuxaa ha laygu shubo lacallii axad ila annaas inaan dadka la ballamo ayaa laga yaabaaye oo aan kelmad yar idhaahdo ee bal xaggooda aanu yaro luudae xumad kululba e hayse iga qaboojiya iga qaboojiya fa ujlisa waxaa la fadhiisiiyey nebiga fii nikhdabin tashti dhexdii baa la fadhiisiyey baalkan tashtiga dharka lagu maydho wasubba calayhi ilmaa biyi baa lagu shubay ila xumada biyaha lagu qaboojiyaaye xataa ashaara biyadi gacantiisuu fiiqayo wuxuu ihi an qad facaltunna waad samayseen dumar baa marka hawsha wada an qad facaltunna ay qad facaltunna maa amartukum wa alabtu minkun wixii aan idin faray waa samayseen ay qaboojin tahay intaan ku daaye wa kaana hada almaa biyahaasina waxay ka faa'iide ahaayeen litakfiifi xaraarati alxuma xumadda kulaylkeeda inuu iskaga yaro qarwajiyo allatii xumadaasoo kaanad ahayd tusiibu mid nebiga gaadha tusiibu waxay asiibi jirtay macnaha damqi jirtay oo dareeni jiray man yadacu yadahu qofka gacantiisa saaraya fowqa hiyaabihi nebiga dharkiisa dushiisa qofka dharka dushiisa ka taabta ka jidhkiisa taabtay iska daayo ayaa kulaylka xumadaasi taabanaya mar la weydiiyena wuxuu ihi waxaan u xanuunsadaa laba nin oo idinka mida xumadda culus ee ku dhacda ayaa aniga isugu kay tagta waayo waan idinka ajri baddaho waan idinka iimaan baddahay wey markii dambeedna arrinku uu sii adkaadayna kolba intoo biyaha uu ku yaro buu yaro suuxaa dabeedna wuxuu dhaa salaaddii miyaa la tukaday maya balin biyaha igu shuba haddana waa lagu shubaa wuu maydhanayaa suuxdinta uu suuxay buu kolba ka maydhanaya oo halkay culimadu kala baxeen qofku hadduu suuxo inuu maaragtay iyo hadduu waali kasoo miirsada inuu maydho kolba wuu maydhaa markii dambeu dabeedna dirgan waayo markii dambe uu sii adkaadayna weelbu halkan hortiisa dhigto waa kii gacanta dafiinaya wejigu soo mariyaa wuxuu leeyahy ina lilmowti sakaraat malaga iyo wadku waxa uu leeyahay kulayl buu leeyahay waa kulaylka laga dayn waaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa imtixaanka adduunyada u dambeeya laakiin muminka kolkuu ilaahay halkaan dhaafiyo ayuu u bilaabmayaa bisilkii aan kala go-a lahayn iyo nafiskii iyo raaxadii marka kolley waxyaabaha faraha badana lagala baxayo dariska aad bay u fara badan yihiin alkoodaan ku sheegnay oo ay ka mid tahay qofka muminka ayna ah hadyigii nebiga inta uu wado de isaguna kifaaxaasu ku jirayy imtixaanka ah qof ku dhiciyo qof baasaba allahu aclam